alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslm la nabiyina mxamadi wala alihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wazidna cilma qaala alimaam abu cabdillaah maxamed bin ismaaciil ibn ibrahim albukhari raximah llahu tacaala baabu ducaaءu cinda ariixi wuxuu ku saabsan yahay adducaa allabari cinda ariixi dabeesha markay dhacdo la alla baryo in ilaahay la baryo markay dabeelaha dhalanaya ay dhacayaan ama ay dhabanayso acaasiirta iyo dabeelaha waxay kamid tahay waxyaalaha aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa awoodda ilaahayna subxaanahu wa tacaalaa uu leeyahay raadkeedii weeyaan ilaahay awooddiisa min aathaari qudrat illahi bay kamid tahay qudrada ilaahay raadkeedii bay kamid tahay waana junuud ilaahay junuuddiisa ka mid ahoo meeshuu rabo iyo siduu rabo u isticmaalaa ummadaa lagu halaagay dabeelo dhinacna raxmad bay wataan oo dabeesha roobka iyo saxansaxadaa iyo hawadaa socota ee laga faa'iidaysanayay iyo naxariis waaye marka in ilaahay la bariyo hadday dabeeshu dhalato labadaba waa suuragale in wixii raxmad iyo khayran ah ilaahay la weydiisto wixii shar iyo cadaaban ilahay laga magan galo subxaanahu wa tacaala makriga ilaahay iyo cadaabkiisana aan laga aamin noqonin cabsida ilaahay iyo khowfkuna ay qofka muslimka ku jirto markii dee wixii ay dhacaan oo aathartii iyo raadkii la arko nicmaha imaataan ay lagu xamdiyo subxaanahu wa tacaala qaala xadathana khalifatu qaala xadathana ibnu mahdiyin qaala xadathana almuhana huwa bnu saciidin can qataada can anas bni malikin radi allahu canhu waa khaadimkii rasuulka sala allahu aleyh wasalam toban sanuu nabigu u adeegayay oo khaadim uu ahaa oo ducadii nabiga calayh salaam uu kasbaday qaala anas wuxuu yidhi kaana nabiyu nabiga calayhi salaam wuxuu ahaa idaa haajad markay dhalato ay dhabato yacni haarat markay dhabato oy hubuubkeedii iyo muxuu ahaa dabeeshii kicitaankeedii uu ziyaado noqdo idaa haajad markay kacdo riixun dabeel shadiidatun daran oo wax walbaba kiciddiisa waa bictibaarihi wa nisbatihi dabeesha kiciddeedu waxa weeyaan inay dhabanayso oy dhaqaaqayso oy geedihii iyo dadkii iyo guryihii intaba saameyn ay ku yeelan oo siigadii iyo muxuuha fidhadina ay wadan karto idaa haajad riixun shadiida dabeel daran markay shadiida baa layidhi dabeel daran oo dadkii saamaysay wey oo dhibaato inay keenaysa laga baqay markay dhalato qaala wuxuu dhihi jiray nabigu allahuma inii asaluka min khayri maa ursilat allahuma inii anigu asaluka waxaan ku weydiisanayaa min khayri maa ursilat wixii lala diray khayrkiisa bihi maaguba ama riixa wixii lala diray ilan riixu waa muanah wey riixun haajat riixun baa liyihi idaa maa ursilat bihi ay maaga wixii lala soo diray oo khayr ah ayaan ilaah ku weydiisanaynaa acuudu bika waxaan kaa magangelaynaa min shari maa ursilat bihi wixii sharoo lala soo diray ayaan ilah kaa magangelaynaa marka labadaba in loo diri karaad garanaysa oo marra cadaab bay noqotaayo ummadaaba lagu baabi'iyaa marba waxay noqotaa dabeelo qabow wata oo dadku ay ku dhammaadaan marbay guryaha iyo korontada iyo geedaha iyo wax o dhanba ay jijabisaa o ibar ka dhigtaan waxaa in badan hadda aan maqallaa mar walbaba wadamadaas reer galbeedka oo aada ugu dhacaysaayo markay soo socotaba iktishaafkii iyo macrifadii la helay iyo aqoontii ilaahay uu baray aadamaha ayay ogaarayaan masaafada ay goonaysa saacaddiiba iyo meesha ay ku aadan tahay ay ku cabiran tahay intaba waa cilmigii ilaahay uu addoomaha baray callama alinsaana maa lam yaclami ka mid waa cilmi oo lama inkiri karo laakiin qudro iyo awood ay oga hortagaan oo ay iskaga leexiyaan ama ay ku difaacaan ma haystaan waa waaye waa qudro weyn marka ilaahay uu leeyahay oon tabar iyo maareen midna loo haynin wey allihii marka soo diray unbaa un lagu carari karaa oo la magangeli karaa oo sharkeeda laga magangeli karaa oo lagaga carari karaa subxaanau wa tacaala waxaan kale waxa weeyaan waa aqoon ilaahay intaasna naxariistiisa kamid tahay inuu addoonkii uu u furay macrifadii iyo aqoontii oo uu garan karo qaabkii looga carari lahaa iyo looga sii digtoonaan lahaa taas waxaa weye ilaahay subxaanau wa tacaala aadamahu ku karaameeyey ilaahay baa u furay xayawaanku kaga daw kaga duway laakiin haddana awoodeeda wax hor istaagi kara maanta lama hayo marka laakiin aayaadka ilaahay ee in laga cabsado oo cabsi ay qofka ku beerta la rabo mumin bay ku beeri qof mumin unbaa cabsi ka faa'iidaysan amaa gaal iyo munaafiq iyo qof aan aayaadka allaba maaragtay rumaysayn ama aan dan ka lahayn wamaa tugni alaayaatu wannuduru can qowmin laa yu'minuun waay aayaadkaas iyo digniintaasi dad aan rumaysnayn waxba u tari mayso kii dhintana gaal baktiyey buu noqon kii kalena isaga oo allaba aan sheegaynin baa laga yaabaa hadduu sheegana aan iimaan iyo alla kacabsi aynan ka ahayn baa laga yaabaa inuu iska cararo ee dhici karta marka muuminiinta ka faaidaysanaya digniintaas iyo waano iyo cida iyo allabari iyo cibaaday u noqon oo mu'minka cajaba liamri lmu'min ina amrahu kullahu lahu khayr wax walbaba khayr buu u yahay oo cajab buu lehay muminka haddii ilkii gaarana uu ku sabraayaa ajir bay u noqon wixii ilaahay subxaana wa tacaala khayr uu oga dhigana waa ku shukrinayo khayr bay u noqonaysaa qofka marka mustafiidka aayaadka alla ka faaidaysto waa qofka muminkii alla rumaysan xadiidku saxiix weeyaan akraj abu yacla wadaxaawi fi sharxi mushkil qaala xadathana axmed bin abi bakr qala xadathana mugira bn cabdiraxman an yaziid yaziida can salama qaala wuxuu yihi salama bn akwac radia allahu canhu qaal kaana wuxuu ahaa ida ishtada riixu dabeeshu markay dhabato oo aada u kacdo yaquulu wuxuu dhihi jiray allahuma laaqixan laa caqiima salaami laa allahuma allow laaqixan ijcal ka dhig laaqixa mid maaratay ordhabaysa laa caqiima mid madhalaysa ha ka dhigin dabeeshaa labadan u qaybsanta mid waa laaqixo oo riyaaxa lawaaqixa buu ilahay leehay geedihii bay maaragtay ku dhacaysaayoo markaasay geedihii booq soo bixin oo ubax soo bixinoo xilligii ay isdiyaarin lahaayeen iyo qaabkaa weeyaano waa bacrimin bay u noqon bacrimin yay u noqon roobkii bay soo kaxeenoo oo daruurihiiba ilahay kusoo kaxeenoo meeshii lagu talagalay bay iyay imaan oo way kala wadi way kala wadi ilahay baa awooddiisa iska leh oo lawaaqic weeye biyihii bay intay soo qaado ayay daruurihii ayay ku shubmaayaan oo badaha iyo meelaha intuu ilahay oga soo qaado dabeeshii ayaa daruurtii dana halkaasi ka dhalanaysa awoodda ilahay ugu talagalay wax oo dhan baa saa iska leh marka midaas waa leeqaxo waxbay markaa yay bacriminaysaa oo waxbay dhaaminaysaa oo biyay qaadaysaa laqxada waxaa asalkeeda la yidhaahdaa neefka xoolaha irmaan neefka xoolaha irmaan ee adoolaha ayaa la laqxa laqxa baa la yihahdaa marka biyaha ay dabeeshu wado ayaa waxaa lagu tilmaamay oo laga dhigay sida iyada oo neef irmaan oo kale oo biyaha ay xumbaarsan tahay wado oo kale weyn ilaahu nooga dhiga laaqixan mid biyo wadda meesha ay ku dhabatona awrdhabaysa oo geedihii iyo muxuu ahaa ilan geedaha arkaysa bakar iyo untha lab iyo dhadig bay noqdaan marka dabeesha ayada isku dhufanaysa halkaasoo wax ku noqdaan oo ku riman laa xaqiiman ha ka dhigin mid ma dhalays ah oo waxay burburisa mooyeen aan waxbaba dhalaynin dabeelihii o caradii oy qaado oy nabaadguur ka rido beeriho intay ku dhacdo deena ay gubto eber ka dhigto dhibaatada waaweyn ay ku samaynayso xoolaha iyo mumtarikaadka middaa aan dheefta lahayn baa caqiim la dhahaa riix alcaqiimna waa midii lagu halaagay qoomkii reecaad nimankii reecaad wa ilaa caadin akhaahum huda nabiy llahi huud alayhi salaatu wasalaam qowmkiisii caad la dhihi jiray cad ayaa lagu halaagay saxiix way xadiidka qaala raximah llah baabu laa tasubu riixa dabeeshaas marka lasoo sheegay ha caayina oo waxa ka sheegina markay soo baxdo ha caayina ha u nisbeynina inuu jin leeyahay oo jin soo dirsaday oo jin wato oo jin dadka ku noqon waxaas khuraafaad mooyaan dabeesha ilaahay baa wata subxaanah dur iyo nafcina asaga unbaa baa keeni wuxuu ilahay kaaga dhigi asaga awoodiisii ku socotaa subxaana wa tacaala lama ilaafeen kara marka makhluuq laa tasubu riixa ha caayina xadathana ibn abi shaybata qaala xadathana asbad <clears throat> ibnu muxamed asbad ibnu muxamedin can nacmed sulayman can xabib bin abi thaabitin can saciid bin cabdiraxmaan bin abza can abihi aabihiisa cabdiraxmaan bin abzaa qaala wuxuu yihi cabdiraxmaan laa tasubu riixa dabeesha ha caayina iyadoo marfuuco ila nabiy sal allah alay wasalamna waa jiraa ama mawquuf lakin isagoo marfuuca ila nabiy sala allah alay wasalam ayaduna waa jirtaa nacam ubay riwaayada ubay ayib laa tasubu riixa dabeeshaha caayina fa idaa ra'aytum haddaad aragtaan minhaa dabeeshii haddaad ku aragtaan maa takrahuuna waxaad nacaysaan waxoogow fidhe iyo dabeel iyo kuleel iyo qabow iyo waxba wadataa waxaad nacaysaan haddaad ku aragtaan faquluu waxaad tirahdaan allahuma inaa nasaluka ilah waxaan ku weydiisanaynaa khayra khayra hadihi riix dabeeshan khayrkeeda wakhayra maa fiiha waxa ku dhex jira oo khayr ah wa khayra maa ursila bihi wixii lala soo diray oo khayr ah wa nacuudu bika waxaan kaa magangelaynaa min shari haadihi riixi dabeeshan sharteeda wa shari maa fiiha wixii gudaheeda oo shar ah wa shari maa ursila bihi wixii lala soo diray oo shar ah yaa ilaah kaa magangelaynaa wallahu yaclamu antum laa taclamuun ya ilahay unbaa garanaya ma khayr bay wadaa ma shar bay wadataa laakiin inaad ka cabsato oo aad tiraahdo waxaan amau cadaab yahay oo ilaahay cabsidiisa ay ku gasho taas iyada waxa weeyaan iimaankii bay kamid tahay waana hadyigii nabiga sala allahu aleyh waali wasalam nabiga markuu dabeel arkay iyo daruuro wax oo kale ah waa kii nabiga calayh salaam ka baqi jiray inuu yahay cadaab kadib markuu dhaco roobkiina ku farxi jiray sala allahu aleyh wasalam waa xadiis saxiix xadiidkan xadiis saxiix weeyaan isagoo marfuucan waa sugan yahay dama qof weeye qal xadathana musadad ibnu sarhad an yaxya ibnu sacid can lawza cabdiraxman qaal xadathani azuhriyu maxamed qaala xadathana thaabit azuraqi qaala samictu abaa hurayrata yaquul qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabig wuxuu yidhi alriixu dabeeshu min rawxi rawxillaahi naxariista ilahay bay ka mid tahay rawxillahi ay raxmat illah naxariista walaa tayasu min rawxillah inahu laa yayasu min rawxi rawxillah ila alqawm lkaafiruun marka rawxullahi ay raxmatu naxariista ilahay weeyaan oo waxaa artay ee roob ah iyo waxaa artay ee caafimaada iyo waxaas isbedelka ku dhacaya beeraha iyo mxuu ahaa dalaga wax badan bay saabeyn ilahay oga dhigaa sabab uga dhigaa taati biraxma naxariis bay la timaadaa dhinaca kalena walcadaabi cadaabna way la imaataayo dad buu ku cadaabi karaa falaa tasubuuha ha caayina waa maxaa yeelay ma mudan in la caayo awood iyada ay wadato markaad caayayso ma iyada awoodda iska leh waa maamuur la amray allaha aamirkee amray allahaasaa umuurta iska leh ay tahay in la magan galo oo wax la weydiisto laakiin inaad wax ka sheegto de wax ka sheegaa waxay ku dhacaysaa saanici iyo khaaliqii abuuray ayaad markaa wax ka sheegtay laa tasubuuha caayina walaakin saluu llaha ilaahay weydiista min khayriha khayrkeedii watacawaduu billaah alla ka maangala min shariha sharteeda xadiis saxiixa wey marka in wax laga sheego waxyaalahaas alcawaarid asamaawiya cirka daruuraha roobka arrimaha yaga dhacaya ma banaana markuu roobka aada u bato dadka qaar waxbay ka sheegi jireen cero caaca catir lagu mari aan dhii jira yaryareen dadka qaar wa waxamal wax kale dhahaan waxaad dhahdaa ninki ya wax kale ma taqaanaan ya cidaad cidaad lagu mariya cidaad catir baan marin atir iyo cidaadba hadda waa baaba waa zuushi garjan iyo garaafe iyo waxyaala macdanaho caanaha marka lagu shubo markaaba carabkii saliyeenaya oo dhadhan ka qaadiba hadda bedelay atirna goormay maan ma taqaanaa markuu dheel imaado gire imaado surmo imaato galoon imaato haant imaado markaa w marka catir ay shaqadeeda bilaabanayso ah, markaas catir shaqadeeda bila caafimaadka halkaas ku jira ogaada weelashan hadda laga sameeyo batrol kimaawiga iyo caaga ah waxyaalaha nafaayaadka laga sameeyey iyo waxaan maaragtay macdanka ihe cuntada nahla ka qaadaya caafimaad darro badan bay wataan laakiin geedihii intii la dhaqo oo la cugo catirtana waxaa qashinahay markaasi aan loo baahnayn ee dhuxul ay ku harharay ee budo ah ayaa lagaga soo tirtiraa saa macnaheedu marka weelka caanihi markii lagu shubo waxaa laga yaabaa inuu maalin idil caaniya iska yaalaan waxba iska bedelin waxba iska bedelin ba laga yaaba caanaha dirbe isbedelayo mayac lagu hayo waxaa wey waa caana hallaabay waay <clears throat> mayac ma gaarin waa hallaw marka taas ma ahee catir iyo waxaa badhihi maysid cirke waxaad leedahay ducooyinkaana ku ducaysanaysaa cid kale waxaa la dhihi allahuma xawaalayna walaa calayna ducada nabiga sala alla alay slam hadduu kugu bato ilaa gaararkaan ku daasiya meelaha looga baahan yahay iyo meelaha xoolaha ka cabi doonaan ee daaqi doonaan ee togaga ee ceelasha noqon doonta noogu daasiyay togaga saasaa lagu ducaysanaya baabu ducaa cinda sawaaciqi <clears throat> sawaaciqda agteeda jacda cirkaa markuu daayo roobka jac buu wataa unkad buu wataa hilaac buu wataa waxaasoo dhan ba waa aayaad iyo awood ilahay iyo qudro u ilahay leyahy subxaana wa tacaala qala xadathana mucala bin asadin qala xadathana cabdulwaxid bnu ziyaad qala xadathana xajaaj qala xadathana abu madarin anahu samica salim bin cabdillahi buu maqle can nabiy isagoo ka warinaayo abu madarkaa sheekhu alxajaaj xajaajkan xajaaj bnu arda ah arday arday eh, ardaygii ababu eh, madarka waa ardaygiisu waa xajaaj ibnu arda ah anahu samica salim bn cabdillah saalim bin cabdillaahi bn cumara can abiihi cabdullahi bin cumar qaala kaana nabiyu sala allah alay slam wuxuu ahaa idaa samica racda markuu unkadka ama hanqarka uu maqlo wasawaaciqa iyo jacda ka dambaysa ee dhacaysa sawaaciqdu waa dab iyo holac cirka ka imaanayo wey midna biyo kulul oo dhibaato u geysanaya meeshuu maro leefi wey qaarkoodna xadiid iyo biray wataan baaba laleeyahay oo meelaha qaar ay ku dhacaan waxaad moodeysaa madfac inuu ku dhacay oad maranaysaa buurihii kudhac jajabin geediibu dumin dhul weyn oo meeshan quuqaari marka meelaha qaar waxay sheegaan bir inay tahay waxyaalaha qaar rayoo biyo kulul ah oo waxay ku dhacaan nafta ka qaadanaya dhibanaya ayaa dhacaysa idaa samica aracda wa sawaaciqa jacda qaala wuxuu dhihi jiray nabiga alayh salaam allahuma laa taqtulnaa ilaahu ha hanagu dilin bisacqika jacdaada walaa tuhliknaa hanagu halaagin bicadaabika cadaabkaada wacaafina nabadbaadi qabla dalika intaana waxaasma dhicin na oo na caafi naga badbaadi waxaas dhibaatadaah daciif wey xadiidka daciif weyaan abumodalkaasi waa majhuul xajaaj ibn ardaa laftirkiisa waxbay ka hel sheegaan ibn ardaha talqaadi <coughs> baabun idaa samica aracda hadduu maqlo qofka racdigii iyo unkadkii buu maqlay muxuu samaynayaa muxuu samayn oo dhihi aad bay dadka qaar ooga cabsadaan unkadka iyo racdiga iyo markay maqlaan gaar markay biriq wadato oo jac iyo waxay wadato wadnaha aada buu maarata u gerirayaa marka aad ba loo cabsa lakin waa awood ilaahay unba wax ku baa ku imaanaysa qadarka ilaahay buu ku socon waxaa la yihi dad eh, nin kamida a bacda bacda umaraai bari umaya madaxdii ayaa roob baa da-ayo jacdii baa marka aad iskugu dhacday markaasa markii jacda dhacdaba dhulku shafka iyu saari dhulku isku dhufani sao saa ku baxsay marka ku ag fadhiyay oo culamadii kamid ahaa iska iska yar muusooda iska qoslay markaasu wuxuu yidhi annagana waa dhintay adna waad qoslaysaa markaasu wuxuu yihi hada aathaaru raxmat illahi fakayfa biaathaari ciqaab illahi ah, tan waa aathartii raxmadii ilahay raadkeedii wey roob baa da-aya barwaaqaa da-aysa raadkeedii wey waxaan hadda aad ka cabaaraysa la dhimanayso ka waran cadhadii ilahay ciqaabta ilahay aathartii raadka ka imaanayso ka waran bi maxaad umalaynaysaa xadathana bishrun ana bna cabaasin kaana wuxuu aha idaa samica sawta markuu maqlo unkadka iyo hanqarka cirka er, ka imaanaya roobka unkadkiisa qaala wuxuu dhihi jiray subxaana aladii sabaxta lahu subxaana waxaa nasahan oo ceeb oo dhan ay ka fog tahay alladii allihii sabaxta aada u tasbiixsatay lahu asaga wax walbaba ilahay u tasbiixsanaya wain min shayin laa yusabixu bixamdih wax walba ilahay u tasbiixsan qaala wuxuu yihi ina aracda markaas wuxuu yihi ibnu cabaas ina aracda unkadku malakun waa malak yanciqu yeelaya bilkaydi roobkii buu u dhawaaqayaa u yeelaya oo amrayaa oo xagga u leexinaya kamaa yanciqu raaci qofka raaciga sida ugu dhawaaqo biqanami arigiisa si arigiisa u dhawaaqe ow ow iyo ugu dhawaaqo saas oo kale wey aarata riyaha iyo idaha iyo ama mxuaha geela iyo walba waxbaa lagu yeedhaa ama lagu canaantaa xadiidkan xasanu ligayrihi weeyaan xasan ligayrihi naam ninka abu mushcab la yihaahdo cabdilcaziiz ilyamani alcadani hor shucayb sayiu lxifdi weeyaan ninkan alxakam bin aban alcadani laysa bithabti lakin duruq kalu xadiidku duruq kalu leeyahay min dariiqi ismaaiil bin umaya ku yimid dabaraan dabari iyo soo saareen marka hadalkaasna waa waa ibnu cabaas radia allahu canhu hadal uu ku hadlay weeyaan oo ijtihaadkiisa inuu yahay racdigu iyo mxuaha unkadka inuu yahay malak malak inuu yahay unkadkaas taas waa waa hadal uu leeyahy ibn cabaas xadii marfuuca ah. xadiid marfuuca ah maaha xadii marfuuca maaha qala xadathana ismaaciil qala xadathani malik ibnu anasin can camir ibni cabdillahi bni zubayrin can cabdillahi bni zubayrin radia allahu canhuma anahu kaana wuxuu aha idaa samica aracda unkadka markuu maqlo taraka alxadiida sheekadu joojin jiray hadduu qof la hadlaayo o lahadlo ama carruurtiisa ama reertiisa ama dad un la hadlaayo hadalka wuu joojin jiray unkadba hadduu dhaco wa wuxuu dhihi jiray subxaana aladi yusabixu raacdu bixamdihi walmalaaikatu min kiifatih saasuu dhihi jiray subxaana ladi ilaahay baa nasahan yusabixu racdu unkadkuba uu u tasbiixsado bixamdihi maca xamdihi asagoo ku daraaya ilahay kumahadintiisa walmalaaikatu malaaigtuba ay tasbiixsani min khiifati alla kacabsigiisa ay la tasbiixsanaysa kiifati kiifat racdi wa qiila kiifati llahi labadaba ay la tasbiixsanayso marka racdigii waa tasbiixsaday iyo unkadkii malaaigtuna tasbiixdii allay wadaa allahaasaa anagana u tasbiixsanaynaa uma yaquulu wuxuu dhihi jiray ibnu zubayr ina hada waciidun shadiid <clears throat> arrinka waa goodi daran liahli ardi ardaha loo goodinaya ehlu ardaha dhulka joogee loo maara waaye ee rabbi awooddiisa iyo qudradiisa dafiray ee cabsida allah ay ku yar tahay samada in laga haysto oo cidka laga rusheyn karo oo ardada iyo fadhiyaha lagu baabi'in karo bal arrintaa iyada cabsideeda waa inay gashaa yaa waxaasoo dhan dabaraya roobkaa sarkayso dilaaca dhacaaya daruuraha socota unkadkaa dhici intaba qudrada ilahay oo maxdi ah wey subxaana wa tacaala qof wax yar ku sheegan kara ma jirto oo dhii kale waxbaan ku leenahay xadiis saxiixa wey xadiidku baabun wuxuu ku saabsan yahay man sa'ala allaha alcaafiya qofkii ilahay weydiisa alcaafiya alcaafiya yani difaacu llahi cani alcabdi kula nawci min anwaci ilbalaaya walmixan wax allaala wixii mixan iyo balaayo ilahay kaa reebo asalaamatu min kulli aafaat aafaa o dhan ilahay kaa badbaadiya caafiya la yidhaahdaa hadday cudur tahay iyo hadday cudurada kale macnawiga ay yihiin iyo hadday tahay cadow wax allaala wixii aafa o abaar wax oo dhan ba caafiyada bay soo gelaysaa xadathana aadam bn abi yaasi qaal xadathana shucba qaal xadathana zayd bn kumayr qaala samictu sulaym ibn caamir can awsat ibn ismaaciil qaala wuxuu yihi samictu abaabakr sidiiq baa waxaan maqlay radia allahu canhu bacda wafaati nabiy nabiga markii la oofsaday kadib calayhi salaatu wasalaam oo abuubakarna uu noqday khaliifkii nabiga calayhi salaam oo mahaamtii nabiga uu qaban jiray oo dhan la wareegay qaama nabiyu markaasu abubakar baa qaala yidhi isagoo mimbarka saaran ya wuxuu yihi qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam caama awala maqaami hada uma baka abubakar xasuus minbarka nabiga intuu fulay wuxuu yihi qaama nabiyu sal slam nabigaa wuxuu ku istaagay caama awal sanadkii hore sanadkan sanadkiisii maqaamii haada meeshan aan taagnahay buu nabiga taagnaa ilaahay baana oofsaday uma bakaa abubakar waa ooyey oo uu nabiga calayh salaam mawqifkii uu taagnaan jiray istaagi jiray iyo hadaladiisii qiimaha badneed iyo naseexadiisii wanaagga badneed iyo raxmaddiisii iyo sifaadkiisii wanaagsanaa aadka u qiimo badnaa iyo wixii wanaag ahaa ahaye sababtii aan ku helaynay oo ah waxyigii ardada iyo samada isu xidhaayey xusuustaasaa kamida ah waxaa lala ooyey uma baka abubakar waa ooyey radi allahu canhu uma qaala wuxuu yihi calaykum bisidqi runta ku dadaala fa inahu maca albiri biri miciis buu ahaadee oo sidqiga iyo biriga wada socdaan xadiidka kale ishaaraya calaykum bisidqi faina sidqa yahdi ila lbiri wa humaa sidqi iyo biri haddii la helana fi ljanati jannada qofka gelinayaan humaa fi ljana jannada weeyaan oo waa aragtay haddee birigu waa ismi jaamic aho wax allah wuxuu ilahay raadli ka yahay aqwaal iyo afcaal iyo caqiidaba ayaa biriga soo gelaya laysa albira an tuwalluu wujuhakum qibala almashriq walmaqrib walakin albira halkaasa laga bilaaba man aamana billahi walyawmi alaakhir markaasaa waxaa lagu khatimay ulaaika aladiina sadaquu wa ulaaika hum lmuttaquun kuwaas birigaasi intaas oo nooca la yimid kuwa runta sheegi ka sidqigii iyo birigii saas iskugu xiran yihin janna lagu galay wa iyaakum waxaa iska ilaalisaan oo niga digayaa walkadiba been fainahu beentu maca alfujuur faasiknimo iyo daaca kabax iyo faajirnimo iyo been baa wada socda labadoodaas say ku daadiyiin qof ku daadiyiin u wadaan wahumaa fi naari naarta qofka gelinayaan iyaakum walkadibu fa ina alkadib yahdi ila lfujuur beentaasay wax walba ka bilaaban albaabkii fujuur iyo xumaan naar lagu galoo dhan albaabkeedi beentaas ka bilaabanaysa beentan waxay ka bilaabanaysaa in dadka loo been loo sheego qofka naftiisa u been sheego kadibna diinta alla u ka been sheegaa ku xigta midoo mid bay say dhalaysaa wasalu llaha ilaahay waxaad weydiisaan almucaafaat alcaafiya caafiya iyo badbaado ilahay weydiista inuu ina caafiyo ina badbaadiyo aafiya xumaan inaga badbaadiyo fa inahu lam yuuta lama siinin bacda alyaqiin yaqiin iyo iimaan kadib khayr wax ka khayr badan min almucaafaat mucaafaadka inuu ilaahay kaa ilaaliyo xumaanta fujuurka faasiqnimada beenta wixii macaasi iyo munkar ahaa ee qofka maarata xumayn lahaa o dhan ba inu ilahay kaa caafiyaba nadiif ka tahay dhinaca kalena aad haysato wixii nicam ahaa ee ilaahay uu ku siin lahay wanaagaha saad aad ugu kaalmaysato khayrkiiyo daacadii walaa taqaatacuu ha isgoynina muslimiinay walaa tadaabaruu ha isku dhabarjeedinina ha iskakala tegina walaa taxaasaduu ha isxasdina xasadku waa zawaal nicmat alghayr tamanii zawaal nicmat alghayr qofka inuu tamaniyo qofka walaalkiia nicmadu ilaahay siiyey in laga qaado marka waxaa la yidhaahdaa alxaasidu caduwun lilaahi subxaanahu wa tacala qabla hayri qof kale intuu cadow ku noqona ilahay buu cadow ku yahay ilaahay buu la dagaalayaa subxaana watacaala u leeyahay maxaad hebel nicmada usiisay maxaad babaaqada usiisay tanay ka dhiganta lisaanul xaalkiisaa sidaa ah hebel wuxuu ilaahay siiyeyba haddaad ka xun tahay macnaha qismadii ilaahay qeybtiisii ayaad muran gelisay oo mucaarad ku tahay qofka ilaahay ka hortagana subxaana watacaala dee waa halaagayaa walaa taxaasidu hasxasdina ee fadliga ilahay idinkala weydiista nicmada ilaahay uu ku siiyeyna arka qofka nicmada ilahay sii ha arko fadliga ilaahay faraha badanna ha weydiiso wasalu llaha min fadli fadliga ilahay weydiis subxana watacaala am yaxsuduuna annaasa calaa maa ataahum allahu min fadlih walaa tabaaqaduu ha isku cadhoonina oo waxay cadhada iyo xumaanta keenina iska dhowra wakunuu noqda cibaadallahi yaa cibaad allah addoomihii ilahay o ikhwaana walaala noqda walaalnimadaas tacaawun cala albiri wataqwa baa ku imaani iskaalmaysi baa ku imaan quwaa lagu yeelan walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiru marka in quwadii ay tagtaa baaba-ayse intaad isku sabirtaan ha isku cadhoonina xadiis saxiixa wey xadiidka oo axmed ibni maajana way soo saareen qaala raximah llahu tacaala musanifka wuxuu yihi baabun xadahanaa qabiisa soo maha ibnu cuqba qala xadathana sufyaan athawri can aljurayriy saciid can abi lwardin can alajlaaj lajlaaj waa saxaabi weeyaan alcaamiri saxaabi jaliil wey can mucaadin buu ka warinaya riwayat saxaabiyan can saxaabiyin qaala wuxuu yihi mucaad binu jabal mara nabiyu sala allahu aleyh wasalam wuxuu soo maray calaa rajulin nin buu soo maray yaquulu le allahuma inii as'aluk ilaah waxaan ku weydiisanayaa tamaama nicma nicmo taam ah nicmada dhamaystirkeedii nicmada aadna siisa way fara badan tahaye noo dhamaystir waxaa dhamaystirayay qaala wuxuu yahay tadri maog tahay maa tamaamu nicma nicmada dhamaystirkeeda waxaa la yihahdaa ma taqaanaa qaala wuxuu yihi tamaamu nicmati dukhulu ljanna walfawz min annaar nicmada taamka ee dhamaystirantay waxaa weeye janno in la galo janno in la galo naarna laga badbaado walfawz in la liibaano oo min annaari naar laga liibaano naar aan la gelin oo naar laga badbaado badbaadadaas naar aan laga badbaadona waa liibaane jannada gelitaankeeda liibaan wey faman zuxzixa can innaar o udkila aljanna faqad faqad faaza bu ilahay leeyahy labadaasaa liibaanta lagu soo aruuriyey iyo nicmada taam noqoshadeeda inta kale adduunka haddaad xoogo nicmaha hesho faraxii waxaa la socda tarax baa la socda faraxii maxaa la socda tarax baa la socda mixnadi minxadii minxadii waxaa la socota mixna ayaa la socota cadiyadii iyo nicmadii iyo barwaaqadii waxba haddana un ka dambeyn abaar baa dhici barwaaqaad heli barwaaqadaad ku farasan tahay abaar baa ka dambaysa wax walba waxbaa markaas midka aho kasoo imaanaya ilaa jannada aad ka gasho markaasuu qofka muminkaa leeyahay alxamdu lilahi aladi adhaba cana alxasan ina rabbana lagafuurun shakuur markaas xusni iyo murug iyo walbahaar iyo mashaqo dhan markaas kaa tagtay dhib markaasu kaa dhamaaday alxamdu lilahi aladi adhaba cana alxazan qaala wuxuu yihi nabigu tamaamu nicmati khuljannat walfawzi min annar walfawzu min annaar uma radda calaa rajulin radda cafwan mara wuxuu soo maray calaa rajul nin buu soo maray nabigu alayh salam haddana yaquulu wuxuu leeyahay allahuma inni asaluka sabra ilaahu sabr baan ku weydiisanaynaa qaala nabiga alay salam wuxuu yihi qad sa'alta rabbaka waxaad weydiisatay albalaa balaayo fasalhu lcaafiya war caafimaad weydiiso ha sabir goormuu imaan markii dhibaato kugu dhacdo imtixaan iyo balaayo kugu dhacdo markaasuu sabir imaan soo maha markaa sabirkii aad kusii ordayso le sabir nasii macnahe waxaa weye dhibaatadii dhacdo kadib deena sabir aan helno markaasay imaanaysaa marka fiiri sida nabiga aleyhi salaatu wasalaam uu ninkaa isagaa ah u baraarujiyey oo qofka loogu baraarujin karo lagu baraarujinayo wanaagga xaqiiqada way kala horeeyaan caafiya ilaahay weydiiso adoo caafimaad ilahay weydiisanayo o ilahay ku xidhan oo baryaaya haddana haddii lagu yaro imtixaamo dhib ku gaaro sabirka la imow sabirka markaa ayada ahe dhibka u dhaco markaasaa sabirka laisku dardaarmi oo watawaaso bilxaq watawaaso bisabri isku dardaarmi laakiin marka horeba ilaah waxaan ku sabri lahayn oo dhibana gaarsii ina inaad tiraahdo ayaa macnaha i dhalaysaa marka ha weydiisanin sabir ee waxaad weydiisa caafiya markuu dhinku gaaro kadib deena sabir oo waxaad tirahda inaa lilah waina raajicuun raaci asabru cinda sadmati lula bu nabi ala slam asabru cinda sadmati lula markii u horeysay musiibada qofka ku dhacdo markaasa sabirku ku imaanaya la rabaa inuu dhaho inaa lilah waina raajicuun oo ku sabro inaad marka hore tirahda sabrn waa arzuq sabr goorma imaani qaala qad sa'alta rabaka waxaad weydiisay albala-e fasaluu caafiya weydiiso wa calaa rajul nin buu soo maray yaquulu leh ya da ljalaali wlkraam ya da ljalaali wlkraam ku wardinaya qaala wuxuu sal weydiisa hadde ya da ljalaali wlkraam tiribe ya magaca ilahi baad ku dhawaaqaysaa yaa ladiif ya ladiif ya ladiif qaar baa kun ya ladiif soo rida kun ya ladiif soo riday kuleeyihi bas ya ladiif tiri hade maxaa ka dambeeya uldufnaa ya raxiim irxamnaa ya kafur ikfir lanaa ya da ljalaali wlkraam acdinaa fadlaka marka inaad ducadii ilaweli lah asmaa xusna fadcuuhu biha baa ku ducaysaa lagu yiri ta ku tawasusha magaca ilaahay ducada la imow sal bale sal weydiiso xadiku daciif wey lakin waxaa soo aroortay xadiid saxiixa uu nabigu yihi alayh salaam aliduu biyada aljalaali walikram aliduu biyada aljalaali walikraam ma macnaa alidu yan ilzamu laazima oo daa'ima ya aljalaali walikraam kadibna ku ducaysa haddee ilahay ku barya subxaanahu wa tacaala qala xadathana qala xadathana cubayd can yaziid bn abi ziyadi can cabdillahi bn xaari can cabaas bn cabdilmualib radi allahu canhu qaal qultu ya rasuula rasuul allah waxaan ihi rasuul allah callimnii bar shay an shay as'alu allaha bihi ilaahay aan ku weydiisto duco nin walba wuxuu rabaa ducada nabiga ee jaamicada ah ee meel gaaban aad ka gelayso faqaala nabiga wuxuu yihi yaa cabaas cabaasow sali illaha alcaafiya ilahay caafimaad weydiiso min kulli aafaad aad ka caafimaado min kulli masaaib musiiba o dhan aad ka badbaado ilahay weydiiso uma makatu halaatha saddex beri baa nabiga ka maqnaa oo ka nagaaday uma jiitu waan u imaaday bacda saddex beri kadib faqultu waxaan callimnii shayan waxay baar as'al allaha bihi aan weydiisto ku weydiisto yaa rasuula rasuul allow ducada ilahay ku baryo faqaala wuxuu yidhi yaa cabaas yaa camar rasuulilah nasiixad buu u muujinayaa inaan waxba laga kaydaysanaynin oo naasix loo yahay oo wixii u ficnaa loo sheegay yaa camar rasuulilah salilah alcaafiya caafiyada ilahay weydiiso fi dunyaa adduunyai walaakhirata aakhiraba salaama min kulli aafaat inaad adduunkana aada badbaaddo oo xumaan o dhan ilahay kaa fogeeyo wanaa o dhan rabbi ku siiyo aakhirana aad badbaado janno gasha naara ka badbaado waxaa weeyaan waa caafiya saxiixun ligayri wey xadiidkan ah, saxiix ligayri oo ninka eh, yaziid bin abi ziyaad kaasaa la daciifiya lakin axmed iyo tirmidi min dariiqi ah, abi ziyaadkaas xaakim isagana min dariiqi cikrama ibn cabaas riwaaya uu leeyahay intaa way soo saareen ah. marka xadiidka waaad ka waxaan ka faa'idaysanaynaa alihtimaam bisu'aali alcaafiya fi ducaa walianaha awsacu adciya ducooyinka midda ugu waasacsan inay tahay ducada ugu waasacsan ee adduun iyo aakhirada kuu kulminayso allahuma ini asaluka alcafwa walcaafiya inaad tirahdo allahuma ini asaluka alcafwa ay almaxwa can dunuub dunuubta inaad naga dhaafto walcaafiya salaama min kuli aafaad aafana naga badbaadiso subxaana ilahay la wadiisto wey qaala albuhaariyu baabu man kariha ducaa qofkii duca nacay bilbalaa'i lagu ducaysto inuu qofku balaayo uu ilaahay ka baryo oo yidhahdo ilaahw o dhib nagu rid si aan aakhare waxbana noogu qabsanin ma fiicna arrintaa iyada xadathana axmed bn yunas qaala xadathana abu bakr can xumayd can anasin qaal qaala rajulu nin baa yihi cinda nabiy sal slam isagoo jooga allahuma allow lam tucdinii imaadan siinin maalan xoolo faatasaddaqa bihi aan sadaqaysto xoolaaan la baxoon baabkaasi baabu sadaqa ah aan ku kasbado oo aan ka galo ma haysto imaadan siinin fabtilii iyo imtixaan bibalaayin balaayo igu imtixaan yakuun igu dhacayso nacuudu bilah saasuu marka balaayo imtixaan marka balaayada ayada de dembigii bay dhaafi oo kada oo halkaas wax ka raadinaya khayr jaceyl baa ku jira ninkan isaga khayr jaceyl iyo keyrkaa ha ka harin si aad dhibna kusoo gaara hadduu rabee keyrkaa ha ka harin ayaa ku jirta laakiin raxmadda ilahay waasic aheyd iyo abwaabtii kale ee nicmada aheyd lagu gaaraya ilahay marata raxmadiisa lagu gaarayay iyo inuu duco kale oo jaamico oo ka fiican uu heli karo argaasaa ka maqan aw qaala fiihi ajrun yakunu ahaanaayo aw qaala fiihi ajrun ajr aan ka helayo ducaa baraayaaan ajir ka heli faqaala wuxuu yihi subxaana allah nabiga alayh salaam cinda tacajub subxaan allah waa la dhihi karaa qofku tacajubo subxaana allah waad dhihi kartaa laa tudiiquhu warma kartid inuu ilaahay ku ibtileeyo oo imtixaan kugu rido oo dadkii caamiliintaha ah, camalka sameynayay halkaa deen aad ka gaadho ajirkoodii arrintaa tabadow ma haysid alaa qulta war maa dahdid allahuma aatinaa nasii fi dunya xasana ilahi addunyada xasana nasii oo wax walba wanaago addunyada wa fi laakhirati aakhirada xasanata xasana nasii wax kastoo wanaago aakhara waqina cadaaba naar si gaara naarta cadaabkeedana naga badbaadi war intaa maadhahad a intaa maadhahad heshay marka waxaad rabto waad heliya naseexada nabiga alayh salaam uu adoomihi saxaabadii ummadiisa u naseexiyey alayh salaam iyo bariduu baray jawaamiculkelim ducooyinka jaamicada iyo siduu oga reebi jiray waxa dhibaato iyo madaro iyo aqoon la-aana uu nabiga alay salam uga caafin jiray bay tusaysa xadiidka marka lama ogolo qofka inuu halkaas wax ka raadsado xasan saxiix weeyaan xadiidka muslimna waa soo saaray dariiq kale isagoo oo duuna qawli rajul rajulka iyo nin baa yiri aan ahayn oo macnahan lafdi ka yar duwan ayuu ku imaaday fi saxiix muslim mari doonaa wax u eg lafdi kaba u eegna qaala xadathana axmed ibnu yunus qaala xadathana zuhayr qaala xadathana xumayd an anasin qaal dakhala waxaa soo galay dakhala wuu soo galay wuu soo galaydi uu yidhi ninka la yidhaahdo xumayd ya ardaygiisa zuhayr wuxuu yidhi annabiyu anas wuxuu leey uu soo galay ma nabiga dadka qaar waa degdega moogta hadalkii bay kula sii qabsanayaan an anasin qaala dakala wuu soo galay qultu lixumeyd waxaan annabiyu ma nabigaa soo galay buu ku yihi anas sal slam qaala xumayd wuxuu yhi nacam haa dakala wuu soo galay nabigu calaa rajulin nin buu usoo galay qad jahida uu dhibay mimashaqo iyo dhibaato uu gaarsiiyey min almarad xanuun xaggiisa jahida laxiqahu lmashaqa mashaqa haleeshay xagee oga timid min almarad jiro iyo marad xaggiis jahdi iyo mashaqo daran iyo dhibaato baab ubaabaayba nin baabaayo mashaqa ku dhacday marad iyo jiro ku dhacay darteed fa kaanahu waxaad moodaa ninkii suurada kasoo hadhay faraqun mantuuf shimbir la rifay baad moodaa shimbir la rifay ayaad moodaa shimbirta yar ee dhalata ee baarimaheeda si fiican usoo bixin baa waxaa la dhaha faraq taasoo weliba baarimihii laga yar rifay ayaad moodaa mantuufku min anatfi kaanahu waxaad moodaa ninkiisuu u baaba-ay eed u rarifan yahay hadday muuqaalkiisii o dhan iyo jirkiisii iyo timihiisi madaxa iyo suu noqdo ubaabahay waxaad moodaa shimbir yar baad moodaa haddan dhalatay oo weliba la tifay ayaad moodaa ninkii waaba ibarbe qaala markaasuu wuxuu yihi nabigu udcu llaha bishayin aw salhu war bal ilaahay bari oo wax weydiiso riwaayatu muslim waxaa ku sugan inuu nabigu yihi hal kunta tadcuu bishay war niyow waxaad duco oo ku ducaysan jirtay ma jirtaa ninka nin aan qumanayn oo caadi inuu yahay ba imtixaan iyo balaayo ku dhacday marka wax ducood ku ducaysan jirtay ma jirtaa buu yihi markaasuu yihi ducada ku ducaysan jiri fajacala yaquul wuxuu gudagal inuu leeyahay allahuma maa anta mucadibii maa anta adigu wixii aad mucadibii bihi igu cadaabi laheed fi laakhirati aakhira ilahi waxaad igu cadaabi laheed facajilhu fi dunya addunya igu soo dedeji adduunyada cadaab oo dhan iyo wax alla wax dhibaataa imari aakhira i badbaadi qaala nabigu wuxuu yihi subxaana allah laa tastadiicuu ma kartid raxmadii ilahay baa lagu nool yahay xilmigii ilahay iyo dulqaadkiisaa lagu nool yahay ma kartid in ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii aada mudneed oo cuquubo iyo imtixaana in xabadba xabad lagu saaro oo sanka lagugu xidho on lagaaba neefinin war awoodaa ma kartid mana kari awood oma lihid aw qaala laa tastadiicuu wardadow ma kartaan alaa qulta war maxaad u dihi wey allahuma aatina fi dunya xasanana sii wa fi laakhirati aakirana xasanatan xasanana sii wanaag iyo ficni waqina cadaaba naar naarta cadaabkeeda naga badbaadi wadaca lahu nabigaa deen u duceeye ku tufay yaa fashafahu llahu ilahay caafiya cudur falkiisa la waayaa ku dhacay cudur falkiisa la garan waayo ayaa ku dhacay falkiisa nabiga alayh salaam waa su-aalay la ogaa kadib baa nabiga alayh salaatu wasalaam baa udhaaway ku tufay shafaahu llah ilahay waa caafiyey subxaana saxiix wey xadiidku muslim uuna kusugan yahay wixii bacda alfaad ay kala duwan yihiin kamid taha kuna tadcuu bishay buu weydiiyey waxay ku ducaysan jirtay ma jiray ah, marka cilmiga fiiri fadliga uu leeyahay qofki inuu wax garanayo aqoon leeyahay aakhiro oo laga cabsaday yazuudiga adduunyadana waa laga fahmi aadaabta ducada iyo in maaragtay culamada mar walbaba la dheeho oo ducada culamada la dhagaysto iyadana faa'iidada ay leedahay ducada culamada ay ku duceynaysa iyo ducada eh, mxuu ahaa eh, ay barayaan iyo muxaaradada culamada laga helaa dayib inaad naftaada iyo maalkaada iyo awlaadaada midnadaan imtixaan iyo balaayo ku habaarin ayadana waa laga fahmay baabu man tacawada min jahdi lbalaa qofkii tacawada alla ka magangalo min jahdi lbalaa balaayada mashaqadeeda balaayada ama mid azali o mid ibtida ah oo qada ha ahaato oo qofka lagu bilaabay ama mid ha ahaata ka dambayso hataa ka dambaysana ama ha ahaato mid asaga xaggiisa ka timid oo jihdulbalaa ama mid xagga dadka oga timid oo shamaatatulacdaa noocay noqotaba jahdulbalaa xadathana cumar ibnu xafs qala xadathana abi qala xadathana acma sulayman qala xadathana mujaahid ibnu jabrin can cabdillahi bn camr radi allahu canhuma qaal yaqulu rajulu nin baa wuxuu dhihi yaqulu rajulu ah, ninka wuxuu leeyahay allahuma inii acuudu bika waxaan kaa magangeli min jihdilbalaa uma yaskut faida qaala dalika falyaqul ilaa balaan yaqulu rajulu nin baa wuxuu yidhi oo dhahay allahuma ini acuudu bika min jahdi lbala uma yaskut waa aamus faida qaala dalika falyaqul ilaa balaan fiihi calaa ilaa balaan fiihi calaa marka inuu insha yahay oo yaqulu rajul ha dhaho allahuma ini acuudu bika min jahdi lbala uma yaskut aamusa faida qaala dalika markuu dhaho kadib falyaqul waa dhihi karaa ilaa balaan fiihi calaa ilaahayow jahdi lbalaa baan kaa magan balaayada mashaqadeeda ilaa balaa-an mooyeene imtixaan oo fiihi gudihiisa u yahay calaa sarayn oo aan ku helayno addaraja alcaaliya imtixaan aan daraja caaliya ku helayno mooyeene jahdulbalaa iyo mashaqo aan darajada lagu helaynin yaan kaa magan hataa haddii darajada ku hella aad tirahdo inaad ishabaarto haddaan soo maray inaad tirahdo wixii adduunka igu imaado aakhara aan darajo helo ama aan ku badbaado xadiid saxiixo marfuucan hadda soo maray mar dhow warkan marka waxaad moodaa inuu eh, ku dhacay warkii hore soo maray laakiin sanad ahaan waa saxiix sanad ahaan saxiix weeyaan marka yaqulu rajulu eh, nin baa wuxuu leeyahay allahuma ini acuudu bika min jihad ilbala uma yaskun faida qaala dalika falyaqul kolba hadduu yihahdo sidaa ha raaciyo ilaa balaan fiihi calaa ah, ilaa balaan fiihi calaa fiihi calaada waa waxa weya culuw iyo darajo iyo axs u helo wey naam jahd waa kan soo maray xadiidkiisii kanna waa inoo imaan doona xadiidka soo socda waa ku xigaaye waxaa weeyaan mashaqada balaayada qofka ku dhacdo raadka ay reebayso iyo mashaqada aan kaa haraynin qofbaa intuu xanuunsado iyo xanuunkiisii caafimaad taama aan helayninoo mar walbaba iska bukaan socod noqoni kuwa markaa eh, xagga caruurta iyadoona dhibaato mashaqo ah xagga maalka mashaqo iyo raadkeeda ku yeelanaysa marka waxaasoo dhanba ayib qala xadathana moxamed bn slam qala xadathana sufyaan ibn cuyayna an sumay can abi saalix samaan an abi hurayrata ana nabi sal slam kaana yatacawadu min jahdi lbalaa ayuu ilahay ka magangeli jiray mashaqada balaayada wa daraki ashaqaa waa maaalka tana waa maaalka weeyaan aakhira iyo waxay markaa marka adduunka laga tago shaqiinimo qofka inuu haleelo oo dhurdarsi ku dhaco oo nasiib darro uu la kulmo wa shamaalat alacdaa cadowgiia ugu farxo adaguna marku farxayo marka dhibaato kusoo gaadho wa suu iyo qada xunoo qofka maarata ku dhaca ilahay qadaha qadarkiisa ku imaanayo xikmad buu ku imaanayaa mar walba xag alle waxa weeyaan washaru laysa ilayka weeyaan laakiin qofka maqdiga ehe wax lagu xukumay waxaa ku dhacaaya marka laga fiirinayo wuxuu noqdaa suu lqadaa qofkii maaratay qadar adag uu ku dhaco aafo ay ku dhacdo musiibo ay ku dhacdo waa suu lqadaa saxiix wey xadiidku bale wa mutafaq caleyhi baabu man xakaa kalaama arajuli qofkii ka sheekeeya oo waxaa la yidhaahdo cancilka u yareeya cancil qof la yar canjila ama dhaadhaajin haddaa rabto mararka qaar canaan qof la canaananayo oo hadalkiisa la muxaakawado oo laga daba dhadhaho adoo ula jeedo hadalkiisa inaad inkirsan tahay kalaama rajuli goormaade intaad citaab markaad canaananayso markaad canaananayso weeyaan oo canaantana isaga uu mudan yahay xadathana cabdullahi bn abi bakr wamuslim naxw qaala xadathana aswad bn shaybaan can abi nawfal ibn abi caqrabin ana abaahu sa'la nabiya nabigu wuxuu weydiiyey sal slam can sawmi sawm faqaala wuxuu yihi nabigu sum yowman maalin ka soom min kuli shahr bil walba hal maalin ka soom takfiifkuu nabigu jeclaan jiray alayh salaam maa khuyira rasul lah sal slam bayna amrayn ilaa ihtaara ila ihtaara aysaruhuma ka fudud buu doorin jiray waxaadhan qofka uu daa'imi karo alaykum min alcamali ma tudiiquun camalka wixi aad kari karta daa'imto hal maalin bishii ka soom sunadii baa laga hadlaya qultu biabi anta wa ummi aabbahay hooyada laguu furaya nabiga allah wanaag o dhan hel dhibaato o dhan hakaa leexatee zidnii ii ziyaadi maalin bishii waafil i ziyaadi waan kari karaa qaala nabig wuxuu yidhi zidni zidni sma zidni zidni ah, nabiga yuriidu lahu takfiif wahuwa yadac calaa nafsihi athiqal nabigana takfiif iyo fudeedin buu la rabaa asagana culeys buu isasaaraya saa darteed buu nabiga ku canaamaya zidni zidni sub yowmayn marka laba maamood soon min kuli shahri bil walba laba maamood ka soon qultu waxaa idhi abi anta wa ummi zidnii ii ziyaadi fa inii ajidunii waxaan helayaa qawiyan inaan awood uleeyahay awood baan uhelayahay faqala nabi haddana wuxuu ku yidhi inii ajidunii qawiyan inii ajidunii qawiyan waa yar xanaan soo maartid a ah, awood baan ulehay awood baan uley afxama waa aamusiiyey ifxaam waa aamusiiyey oo hadalkii buu ku aamusiiyey wuxuu leeyahay afxama ifxamani ba ka dhiganta iska iltifaado xataa darantu lan yaziidanii markuu nabiga aamusiiyey hadalkii ugu buriyey ilaa ka maleeyo inuuna waxba u dambe i ziyaadinaynin uma qaala wuxuu yihi sum halaata saddex beri soon min kuli shahri bil walba bil walba saddex beri ka soon saddexdaa berina ayaamulbiid baa fiican ayaamulbiid baa la yihahdaa saddex labay tobnaadka saddex tobnaadka mxua saddex tobnaadka iyo afariy tobnaadka iyo shan iyo tobnaadka saddexdaa waaye ayaamulbiid baa la dhahaa ayaam dhan waa biid maalin walba way caddahay ayaamulbiid maxaa loo yidhi marka meesha waxbaa ka maqan idaafaha ka maqan habeenadooda maalmaha habeenadooda dayaxa uuna dhicin waayo wusuu usoo jeedo ayuu waagu baryayaa saas ayaa mabid lagu bixiy sax isnaad wey qala raximah llahu tacaala babun xadathana abu macmar qala xadathana cabdulwariثi can wasil mawla abi cuyayna qala xadathani khalid bnu curfuda can dalxa bni naaficin can jaabir bni cabdillahi radi allahu canhuma qaal kunaa maca rasuuli illah rasuulka bnu ciisa salaam baan joognay wairtafacat riixun dabeel baa kacday khabiithatu xun muntina uraysa wala si adkeeyey dabeel uri baa kacday suur leh faqaala wuxuu yidhi atadruuna maa haadihi dabeeshaad urayseena soo gashay ma garanaysaan haadihi riixu ladiina waa kuwii urkoodii yaktaabuuna muminiin muminiinta kuwa xamanayay kuwa muminiinta xanta urkii kasoo baxay weyaan dabeeshan oo dhan bedelay waxa weeyaan waa wax ilaahay uu muujiyey oo xantu mar walba way badan tahay urra ma aragno laakiin markaasu ilaahay muujiyey oo nabiga calayh salaam iyo saxaabadiisa inay uriyaan ayuu ilaahay subxaanahu watacaala u muujiyey intaas ah, u muujiyey urkaa iyo kab daran wax ka badanba way mudan tahay giibada iyo xanta iyo hidibka dadka la cuno marka laakiin qoladaasa ilahay u umuujiyey weliba kuwaas waa xamanaya munaafiqiin bay ahaayeen munaafiqiin bay ahaayeen iyaduna nooc mucjizaa ku jirtayoo in la muujiyo dadkii laba shaatilayaashaha ee islaamka e-, isu ekaysiinayay in ilaahay uu muujiyo oo xataa suudhoodii ay ka bedelaato suudhi caadiga u ahayd ay urto sidaa dadku ayay loogu ceebeeyo looga cararo oo loo fahmo ayib ilahay raxmaddiisa kamid tahay subxaanahu watacaala in dembigii iyo xumaantii intii la galo wax suura oo qofka soo baxaysa aysan jirin wax suura bedel oo wejigiisii ka muuqanayana aysan jirin oo weyn ayna jirin naxariista ilahay iyo asturkiisay kamid tahay habeenkii maalinba waa la gafi waa la dambaabi hadduu ilaahay dabca wuxuu heli karaa in qofka zaaniga ay zinaysa suur gaara loo sameeyo lagu garanayo oo markuu suuqa soo galaba laga kala yaaco la dhaho sanka la qabso uu soo zinaysta dhiiraa dadka xantana suur lagu garanayo suurxanta eh, la yihahdo kuwa ribada cuna ama xoolaha muslimiinta cunana suur gaara iyo muuqaal gaara ay kasoo dha caloosha inti ro kasoo tiraahdo deena minjadh u dhuuban intuu yeesho luqun dhawan iyo margi kala taagan iyo dhuuntii oo god ah intaas in laiskugu daro deena indhihim ay dhakor noqdaan ilahay soo ma leh ilahay waa bule subxaana wa tacaala deena sarwaalkii iyo shaarkii iyo labiskii oo dhan ba waxba u tari waayaan iyo wuxuu qaba o dhan nasal allah asalama alcaafiya marka inay raxmadiisa kamid tahay wey ah wallahi low calimuu qabiixa sariirati laaba asalaamu calaya man yalqaani kudhihi jira qaxdaani dadka hadday ogaan lahaayeen xumaantayda wax islaamaba lama arkeen buu leeyahy ada xumaan baa la iska dadka waa iska caadi waa iska fiican yahay rabbi un og subxana wa tacaala ilahay naguma fadeexeeyo dembigana ilahay na dhaafo subxana wa tacaala qala xadathana musadad bin musarad qal xadathana fudayl bn ciyaad can sulayman can abi sufyaan dalxa bn naafic can jaabir qaala wuxuu yihi haajad riixun dabeel baa dhabatay dabeel baa kacday muntira uraysa calى cahdi rasuulilah xilligii nabi alayh salaam faqaala rasuulu lahi sala la alay slam wuxuu yihi ina naasa min almunaafiqiin dad munaafiqiintii kamid a iktaabuu naasan dad bay xanteen min almuslimiina kamida dadkay xamanayaan waa saxaabadii fabucitad waxaa la kiciyey hadihi riixu dabeeshan lidalik ayay ku mudaaraaysaa dabeel baa kacday uraysa oo ayagii maarata lagu muujinayo xasan iyo xadiid waa dadka caaya waa awliyadii ilaahay waa saalixiintii waa ahlu karaamaat waa dadka ugu khayr badnaa ummadda dadka ay wax ka sheegayaan way xamanayaan marka waana afxumada iyo wax ka sheega dadka wanaagsan ee saalixiinta iyo munaafiqiinta caadi uleeyihin ilaa ilaa yawmina hada ilaa yawmina hada a ah, oo dad baaba aaminsanba inaynasan jirinba wax culamo oo wanaagsan iyo culama culuma ku dhihi culuma o idil marka ninkaa muxuu haystaa bal qur-aanku haysta iyo sunnadu haysta iyo diintu haysta maxay tahay ilan awalba caamada caamay bu iska ahayo culamada iska daba socday oo iska daba habasanaye marka macnaheedu waxaa weeyaan de asaga laftigiisa halaag inuu isku qiray wey isku qiray arrintaa ma fiican arrin wanaagsan ma ah culumadu cilmiga ay xumbaarsan yihiin marka la fiiriyo aaya min aayaat illahi wey aaya min aayaat illah nimankii ilaahay uu yiri kusoo dejiyey qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahziuun ilahayna waxba kamihin sheegin nabina waxba kamihin sheegin ya wax ka sheegeen saxaabadii culamadii ba wax ka sheegeen culamadii wax ka sheegeen ba waxay yihi qul abillahi wa aayaatihi wa rasulihi tastahziuun markaasa waxay laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum bale ah, ma ra'ayna ina quraa'ina qura'ina ulaa arqabu butuuran waajbanu cinda aliqaa waxbay ka sheegeen dadka burburan ee qur-aanka yaqaanin kada muxuu ahaa fulayahda geedkan aan gaari karin waxaasay ku xanteen markaas aayad qur-aan soo degtay dayib marka halkaasaa laga fiiriyaa wadaadihii hore caamad way ka booleysan jireen oo si fiican bay iskaga celin jireen <clears throat> si fiican bay iskaga celin meel bay iska saari jireen laakiin hadda waagii dambe wadaadihii waxaa weeyaan eh, dadkaas mutasawifada ee dadka eh, aada u ciyaari jiray ee yaa kasoo dadka halaga rido oo halaga xoreeyadii la yiri iyaduna dhanka kale dhanka kale wax kala qaadatay kala qaadatay oo haddii waagi hore nin wadaada uu caamay wax ka sheego wuxuu dhihi jiray naagta way kaa furanta naagta way kaa furanta caamana waxaa ugu daran naagta kaa furan ah, naagta kaa furan wax uga daran ma jirto marka halkaasay ku dhegi jiray way kaa furan tahay markaasaa marka dambe dib haloo celiyo sabeen xidh iyo muxuu hala siiy iyo waxbaa marka dambe y arrintu noqonaysa juu wax dhigi kara marka ma jirin wadaadku wuxuu rabo ku hadliisu rabo u socon wax ka daba hadli kara ma jirin marka waxaad moodaa meesha ay salka ku hayeen xaggee ahayd aayaddan waay qarsan ayaan moogtahay shee shee maxamed cali raxmat ullahi oo culamada fuqaha shaaficiya kamid ahaan jiray raximah llah tuufiya fi madiinata qalaf uu ku dhintay culamada somaal buu ahaa xaggaanu kasoo jeeday raximah llah faqiih buu ahaa kitaabka tukfaha tuhfat lmuxtaajka masaa kor buu ka aqrin jiray kor wa dalika algariib ayaalaha gariibka waxaa kamid ahaa ee runtii alla yaabnay ee duruusta ah kitaabka cumdata saalig markuu sheekh sheekh rashiid noo waday xafidahu llah kaana yajlis macana wuu fariisan jiray darsi u dhegeysan jiray tawaaduc tawaaduc waay qof kasta oo darsiga imaanayo dhegeysanayo inuu waxba garanayna maaha culamaa wax garanaayo fadhiisanayo tawaaducun waxna un maaratay waxooda wax ku darsara wa iska iman karta ayb markaas wuxuu dhihi jiray o hadalada fukahada ayuu yaqaanay caamada masale kasta iskaga sheegay u dhihi jiray masaaida aas qaar qarsada xilli xilli un ku dagaalgala ayuu dhihi jiray alaa kulli xaal munaafiqiintii baan ka hadalay xadiidka wuxuu yidhi ina naasan min almunaafiqiin iktaabuu unaasan min almuslimiin fabucithat hadihi riixu lidalik xasan wey xadiidka marka aayaddaasi sii jiiday qur-aanka ah ee culimadu wax ka sheegeen qala xadathana cabdullahi bnu salix qala xadathani mucaawiya bnu salix an kathir bn xaarif an qasim bn cabdiraxmaan ashaami samictu ibna umi cabdin ibna umi cabdin waa kuma saxaabigii ibn mascuud cabdullah ibn mascuud radi allahu anhu yaqul wuxuu dhihi jiray man iktiiba cindahu agtiisa qofkii lagu xanto muuminu qof mumina qof mumina ninkii agtiisa lagu xanto man iktiiba indahu cindahu muminun falam yansurhu oon u gargaarin cafwan man iktiiba cindahu muminun fa nasara u gargaara jazaahu llahu ilaahay wuu ku abaalmariyaa biha khayra sababteed khayr buu ku abaalmariyaa fi dunya addunya walaakhirati aakhira jumla inshaaiyan way noqon kartaa jaza llahu biha khayra khayr allah ku abaalmariy fi dunya walaakhira waman iktiiba qofkii la xanto cidda waqtigiisa mumin qof mumina lagu xanto oo falam yansuur aan u gargaarino shibka dhaha jazaahu llahu ilaahay wuxuu ku abaalmarinayaa bihaa sababteed aamuska u aamusay iyo khudlaankaasi walaalika sa u gargaari kara uu ka tegay bihaa bisababiha fi dunya addunya walaakhirati aakhiraba sharan shar buu ku abaalmarinayaa wama iltaqama axadun qof ma laqo iltiqaamku waa wax afka la gashada ladhahaye luqmada iyo uklada wax afka la gasha mar wama iltaqama axadun axad ma afgashado luqmatan afgelis sharan ka shar badan min ikhtiyaari mumin mumin la xanto qof mumin la xanto wax afka la geliyo oo ilan xanti waa kii lagu tilmaamay qofka walaalkaa oo mayd hood cunta ayuxibu axadukum an laxma akii mayta marka wax afka wax la cuno oo afka la gashado waxaa ugu shar badan manba min ikhtiyaari mumin qof mumin xantiis yaa maaratay ugu shar badan in qaala fiihi hadduu yidhaahdo qofkaasi xan maxaa la dhahaa buu tilmaamaya xadiidkiibuna nabiga alay salaam baa fasiray in qaala fiihi hadduu qofkaasi muminka kudhex ku sheego gudihiisa maa yaclamu wuxuu og yahay inuu sameeyo yahay wuxuu yahay buu ku sheegay faqad ikhtaaba wuu xantay midaasaa xan la dhahaa wain qaala fiihi hadduu ku sheego bimaa laa yaclamu wuxuunan ogeyn faqad bahatahu waa nabay nartinya la dhahay hafartinyo marka adiga oo qofki wuxuu nacaaya ku sheegay iyo wixii wuxuunan ahaynba ah laba dambi weeyaanoo buhtaanka sii weyn arrinta ayada saxiix usinaad wey xadiidku qaala raximah llah baabun alkiiba waqowli llahi tacaala walaa yaktab bacdukum bacda allahu aclam bilahi tawfiiq sala allah waslam aleyh